bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin baabu التصغيir qaala الnaadimu raximah اllahu taعaalى wain turid تصغيir اlsm الmuxtaqr ima litahwaanin w ima lصغr faduma mabdaahu lhadihi الxaadiثa wزidhu yaa an ttabadى ثaalitثa taquulu fii falsin fulaysun yaa fataa wahaakada kulu thulaathiyin ataa wain yakun muanathan ardaftahu haa-an kamaa tulxiqu low wasaftahu fasagir innaara calaa nuwayraa kamaa taquulu naaruhu muniira wasagir ilbaaba faqul buwaybu wannaaba in sagartahu nuwaybu ama wannaabu in sakartahu nuwaybu lianna baaban jamcuhu abwaabu wannaabu aslu jamcihi anyaabu wa faacilun tasiiruhu fuwaycilu ka qowlihim fi raajilin ruwayjilu wain tajid min bacdi thaanihi alif faqlibhu yaan abada walaa taqif taquulu kam gusayilin dabaxtuhu tquulu kam guzayilin dabaxtu wa kam dunaynirin bihi samaxtu waqul surayxiinu lisarxaana kama taquulu fi ljamci saraaxiinu اlximaa walaa tugayir fi cuhmaana alأlif walaa sukayraana aladii laa yansarif wahaakada zucayfaraanu faاctabir bihi sudaasiyaati wafqah maa dukir wardud ilى اlmaxduufi maa kaana xudif min aslihi xataa yacuuda muntasif ka qowlihim fii shafatin shufayha wa shaatu in sakartahaa shuwayha musanifka inta wuxuu ka galayaa wax la yihahda taskiir taskiir bimacnaa waxaa weeyaan magaciisa waa yarayn marka taskiir wuxuu ka mid yahay sarfi in naxwi naxwo in lagu dhex sheega wax shaqo uu ku leeyahay malaha sababta waxaa weeyaan naxwada waataan hore usoo sheegnay taghyiirun daahirun ama taghyiiru awaakhiri اlkalimi liikhtilaafi alcawaamil اdaakhilati calayha ama atharun yajlibuhu alcaamilu fi aakhiri اlkalima marka naxwada waxay ka shaqaysaa kelimada dambasay u shaqlan tahay keli a taskhiirna hadda sida aan ka fahmi doono kalimat alxarf alawal walxarf athaani walxarf athaalith yuu ka hadlaa marka idkhaaluhu fii baabi naxw waxa waye idkhaalu fanin fii fanin taa weeyaan ibnu maalig oo kale macduur buu yahay inuu taskhiir sheego liannahu kitaabkiisa alfiyatu ibnu maalig hiya shaamila linaxw walisarf walidaalika khulaasadiisa fi naxwi sarfi baaba la yiraahdaa laakiin kutubta naxwada loo dhigay in taskhiir lagu dhex sheego munaasabo weyn oo hadda ka muuqata ma jirta wa in daraja calaa dalika kahiiru min anaxwiyiin oo dad badan waa ku dhex sheegaan laakiin waxaad ogaataa ataskhiir min fani sarf walaysa min annaxw saas ay tahay kitaabkii hadduu ku dhex yaalo in eh, wax laga yidhaahdo waa lagama maarmaan taskhiir waa yarayn marka waxaa isweydiin eh taskhiir wuxuu ku gaari yahay al asmaa almutamakina isimka isimka oo aad isnimadiisana haddana u makansaday buu gaar ku yahay ficil lama taskhiiriyo xaraf lama taskhiiriyo isim oo mabna lama taskhiiriyo ilaa ilaa ilaa daa iyo iyo iyo iyo aladii baa laga sheegay marka taskhiirka ahdaaf uu leeyahay ama ula jeeda isimka markii la taskhiirinay imaa inuu yahay taxqiir maa yutawahamu cadamatuhu ama taxqiir maa yutawahamu cidamuhu wax inuu weyn yahay la malaynayo oo la xaqiro oo la yidhahda mathalan haadaa rujayl nin weyn oo dee awood laha loo malaynaya markaasaad leedahay ma aha ninka sidaad malaysayna rujayl waay sabuc oo xayawaanka muftariska ah yaa la yidhahda hadaa subayca laleey macnaha waxa weeyaan mid waxweyn tari kara ma ahana waa mid yar marka taxqiir maa yutawahamu cidamuhu ama taskiir maa yutawahamu kibaruhu wax inuu weyn yahay loo malaynayo jabal markii la yidhahdo waxweyn a qalbigaada kusoo degdegay markaasaa waxaad leedahay jubayl waa jabal yar weeyaan ayib waxaa lamid e eh, taqliil maa yutawahamu kahratuh wax inay badan yihiin la malay lahay oo la yareeyo waxaad tasadaqa bidurayhimaatin ninkan saad moodeen maaho tanaadka xoolaha badanna wax badan inuu la baxay laakiin waxaa weeyaan wax yaruu bixiyaa lagu leeyay durayhimaat waa dirhame yaryar wax yar durayhimaat طيب waxaa lamid تقريب eh, taqriib maa بعده bucduhu wax inuu aada u fog yahay la malaynayo oo lasoo dhoweey waxaa laleeyahay jaaanaa qubayla alcasri casirkii wax yaroo ka horeey ninkaa mar hore ma imaanin laakiin casirkii ka hor buuna soo gaaray sidaas almuhim ahdaaffataas uu leeyahay taskhiirka yani alagraad alatii min ajliha yusagaru ismu laa yakhruju min hadihi alumuuri alarbaca markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wa in turid taskhiira alismi almuxtaqar ima imaa litahwaanin wa imaa lisigar intaa wuxuu hadda kaaga galay waxa asbaabta loo taskhiiriyo labada ugu waaweyn wa in turid haddaad doontid taskhiira alismi isimkii in la yareeyo almuxtaqari ee la xaqiray ima litahwaanin asiga in la ihaanaysanayo awgeed in loo oo loo xaqiro wa imaa lisikarin yaraantiisa awgeed ninkii waaba iska waaba tabar gaaban yahay nin yar oo oo oo macnaha tabar gaaban waay marka waxaa laleeyahay eh, rujayl ma dheero wuu gaaban yahay wuu tabar daran yahay ama ama tifligii canugii yaraay baa waxaa laleeyahay tufayl yaa laleeyahay bimacnaa wiil yar weeyaan marka siqar tawadud ah ka mid ah oo siqarka marka yaa ukhay yaa bunaya markaad leedahay yaa bunaya aqim asalaata taxqiir ma ah laakiin wiil yarowgeygiyo waay macnaha nooc min atacaduf wa tawadud ilayhi yaa ku jirta wa in turid haddii aad doontid tashiira ismi isimki in la yaray almuxtaqari ee la xaqiray ima litahwaanin in ihaanaysa inuu dullaysan yahay awgeed wa imaa lisaqar inuu sidiis isaga yar yahay saas haddii isimka uu yahay faduma god mabdaahu mubdaahu mabdaahu bimacnaa bidaayatahu awalkiisa god lihaadihi midaan daraaddeed alxaadithati ee ku soo dirisay isim kasta oo la tashiirinayo awalka in laga godo waayo liajli taskhiir alxaadithi fiih wa zidhu waxaad ku siyaadisaa yaa-an ku siyaadi ya-doo tatabadaa muuqanayso thalithatan xaalay tahay midii saddexeed taskhiirka marka isimka la taskhiirinaya imaa inuu thulaathi yahay inuu rubaaci famaa fowqa u yahay haddii thulaathi ou yahay qaanuunkan uu leeyahay an yudama awaluhu wa yuftaxa thaaniihi wayusaada yaaun fi thaalithihi saddexdaas yuu leeyahay awalka in laga godo thaanigana in la fatxiyo saddexdiisana yaa dheeraad aho taskhiirka wata in loo keeno marka waxaa laleeyahay musanifka hadda labuu ka hadlay in awalka laga godo haalidkan iya dheeraad lagu daro wuxuu ka tegay haali thaaniga in in la kordhigo marka fiiri hadduu thulaathi yahay intaaska xagga uma baahno in kaana alismu almusagaru thulaathiyan yudamu awaluhu wa yuftax wa yuftaxu thaaniihi wa yusaadu yaa-un fi thaalithihi intaas yuu u baahan yahay waa markuu ou yahay isimkii thulaathi marka faduma mubdaahu ay bidaayatahu awalkiisa god lihaadihi midaan awgeed alxaadiati kusoo dirisay wazidhu ku ziyaadi yaaan tatabadaa yadoo tatabadaa muuqanayso thalithatan xaalay ay tahay midda sadexeeyo ya macnaha fi lxarfi thalith oo dheeraad e taquulu fii falsin waxaad leedahay falsin beesa gaduud baa liraa waa shilimaadka oo kale markii annaga aan isticmaalne fulaysun aad leedahay yaa fataa mid yahabow wahaakadaa sidaas baad kulu thulaathiyin ku samaynaysaa ataa yimiday marka wahaakadaa kulu thulaathiyin ataa wuxuu ku yidhi isim kastoo thulaathi a ah oo la taskhiirinayo tadumu awalahu wa taftaxu thaaniyahu wa taziidu yaaan fi thaalithihi sidaas wa taquulu fii falsin waxaad leedahay fulayso falsin hadda fadi waa la godo fu a layiri laamtii reebeneed waa la kordhigay fulay yo aan meesha joogin oo dheeraadna waa la keenay marka wahaakadaa sidaas buu yahay kulu thulaathiyin thulaathi kulligiisa thulaahigoo ataa yimid thulaathi kasta saasaad ku samaynaysaa ayan kaanat xarakatuhu qabla taskhiir qaacidadan aad u raacaysaa isim kasta oo thulaathi ah rajul hadda imisa waa saddex xaraf rujaylun aada leedahay sidaas waay ra'sun ru'aysun balad bulaydun wahaakada isim kasta oo thulaathi ah awalkana ka god xarafka labaadna kordhig iyo dheeraad saddexda ka dhig inta xarafka ugu dambeeyana ecraabtaaba iska leh hadda fulaysun fulaysan fulaysin xasba wixii la icraabayo w haadaa fulaysun ra-aytu fulaysan nadartu ilaa fulaysin waa icraab waa xarafka saddexaad oo ugu dambeeyo marka thulaathiga kaas weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri wa in yakun muanathan ardaftahu haan kamaa tulxiqu low wasaftahu wa in yakun haddii uu yahay isimka la taskhiirinaya muanathan haddii yahay ardaftahu waxaad macnaha dabagelinaysaa oo aad gadaalka raacinaysaa haa an kamaa tulxiqu haadi sidaad ugu haleeshiin jirtay low wasaftahu haddaad sifaysid oo kale isimka thulaathiga oo la taskhiirinayo haddii asalkiisa muanath macnawi ou ahaa ousan taa u taaniith ku jirin markii la taskhiiriya taa u taaniithaa loo soo celinayaa liannahu asalka waxa weeyaan muanath kasta in taa ku jirto oo calaamatu taaniith la yiraahdo marka isimkii taa u taaniith ayna ku jirin ee la taskhiiriyo thulaathina ah waxa weyaan ta'diyaa loo soo celinaya ayib fiiri marka wuxuu ku leeyahay waa in yakun haddii uu yahay isimkii oo la taskhiirinay muanathan macnawiyan waay ardaftahu waxaad dibta ka raacinaysaa haa an kamaa tulxiqu sid hadaas aad u gelinaysid low wasaftahu hadaad isimkaas sifaysid oo marka saas haday tahay fasakir innaara naartii waxaad ku taskhiirisaa calaa nuweyra calaa nuweyratin naar haddii taskhiiru lu yidhaahdo fiiri naar mudakar waay ee astakfirul naar muanath waay naar muanath waaye waa macnaha isim dumareed bay leedahay ayib waxaa kugu daliil ah haadihi naaru alaleey markii la ishaaray haadihi haada naaru lama dhahay ayib haadihi naaru axraqatnii aada leedahay axraqanii ma dhehaysid marka naarti waa muanath laakiin ta ma wadato haddii in la taskiiri la doono ta'dii ay ahayd inay ku jirto maadaama muanath ay tahay ta'diyaa loo soo celinayo oo marka maxaad leedahay nuwayratun yaad leedahay fiiri naar awalkii baa la goday awalkii markii la goday alif thaaniga alif uu ahay alifka kama muuqan karto xarako waawgaa loo celiyay thaanigii marka saasaa lagu fadxiyey ya-dan dheeraadka taskhiirkaa wato taadan marka nuwayratun oo gaabka xaggey ka timiday waxaa lagu leeyahay isimkan maadaama asalkiisa muanath ou ahaa yaa markii la taskiiriya si fiicana loo waadixinaya liannahu waxaa lagu leeyay min khawaasi taskhiir waxaa kamid eh annahu yaruddu alashyaa ilaa usuuliha shay kasta oo la gara waayo waxay uu ka soo jeedo taskhiiraa la geliyaa isimka xaqiiqadiisa kuu muuqanayso marka fasakiri naara naarti taskhiiri calaa nuweyratin ku taskhiiri kamaa taquulu saad u dhihi jirtay naaruhu naartiisa muniiratun mid iftiimaysa waay fiiri markii naaruhu la yidhaahdo markii la sifeeyo sifadaas waxa weeyaan ama sifa annaaru lmuniiratu dheh ama khabarki bimathaabati wasfin limubtadi'ihi naaruhu naartiisa muniiratun waaye fiiri ini naar muanath tahay waxaa kuu daliil ah khabarkeeda oo tada taa u taaniidka ku yimid haddii la sifeeyana sidaas oo kale waay annaaru naartii almuniiratu axraqatnii yaad leedahay marka muniiratu fiiri sifa waaye kamaa low wasaftahu tii bay daliil u tahay marka almuhim waxaad ogaataa taskhiirka annahu eh, min a eh, min alashyaa alati tarudu اlumuura ilaa usuuliha wasagir ilbaaba faqul buweybu wannaabu in sagartahu nuyeybu ayb wasagir ilbaaba baabkii taskhiiri faqul waxaa tidhaahdaa buweybun sidii naartiba aad nugeyr ku tiri wannaabu naabkii oo maciygine in sagartahu haddaa taskhiirisid nuyeybun baa lagu taskhiirinaya wuxuu sii taba socdaa qaacidadii ahayd anna taskhiira yaruddu alashyaa ilaa usuuliha yuu daba socdaa haddii isimka la taskhiirinaya xarafkiisa labaad alif uu yahay xuruufulcila meeqay ahayd waaw iyo ya iyo alif isimka la taskhiirinaya midkiisa labaad haddii uu waaw yahay sidiisaa lagu dhaafaa thoub iyo xawd taskiir hadaa lagu yihah thawb hadda midkiisa labaad waaw waay waawda lama goynayo mana la bedelayo thuwaybun marayaray baa laleeyahy xawd oo darki ah oo thaanigiisa waaw baa yaallo waxaa loo bedelayaa ya baa lagu darayaa oo thaalidka asiga waaw sidiisa lagu dhaafaa xuwaydun aa laleeyahay ayib waxaa lamid eh haddii xarafka labaad ou yaa ya ay tahay aydna sideeda loo dhaafaa beyt iyo cayn haddii lagu yiraha taskhiiri beyt buyeytun cayn cuyaynun yaa ama cuyaynatun ayib marka almuhim xarafka labaad haddii waaw uu yahay sidiisaa lagu baaqiyeela haddii uu yainahay sidiisaa lagu baaqiyeela hadduu saxiix yahayna ka hadal maba joogto sidiisuu baaqi noqonaya hal xaalaa soo hartay haddii xarafka labaad oo isimka la tasqiirinayo thulaathiga ah haddii xarafkiisa labaad uu alif ku taagan yahay taskhiirkii qaacidadeeda ma suurageli karto liannahu xarafkii hore haddii la godo alif ma joogi karto liana alalifa tatalabu fatxa maa qablaha taskhiirkana yatatalabu an yakuuna alxarfu alawalu madmuuman labadii marka waa iska hor imaanayaan marka waxaa lagama maarmaan eh in aliftaas la bedelo aliftii markii la bedela waxaa laleeyahay iska bedel ma ahane waxa weeyaan carabi ma jirto alif oo asal ah kulu alifin ima annahaa munqaliba can yaa in aw can waawin markaasaa lagu leeyahay isimka xarafkiisa labaad alif uu taagan yahay aliftaas haddii in isimkaas la taskhiiriya la doono aliftaas waxaa loo bedelayaa asalkii horey ka timid asalkii hore ka hadday waaw ka timidna waaw baa loo celinayaa hadday ya ka timidna ya baa loo celinayaa markaasuu wuxuu ku leeyay wasakir taskhiir oo yaray albaaba baabkii faqul waxaa tidhaahdaa buwaybun haadaa midkan buwaybun baab yarow weeyaan hadda aliftii baab ku jirtay waaw baan u gedinay maxaa sababtiisa ay tahay lianna aliftaas asalkeeda waxay ka soo gadoontay waaw bay ka timid maxaa u daliil ah jamciisa uu noo sheegi doono markii baab in la jamciyo la raba abwaab a lagu jamcinaa waawgan marka xaggey ka timiday alifti baab ku jirta waaw bay isu badashay jamaci jamaca marka wuxuu ku tusinaa sida taskhiirka oo kale aslu xarfi buu ku tusinaa wannaabu naabkine aniga hadda wannaaba a ii qoran laakiin wanaabu macidine in sakartahu haddaad taskhiirisid nuyaybun faqul huwa nuyaybun miciyaru waa dheh marka fiiri saadan ugu fahmin waxa fawda inay yihiin waxa weeyaan baabkii aliftiisii waag baa loo gidiyey naabtii aliftiisana ya baa loo gidiyey marka calىa kayfa kamiya mase qaacida loo raacay leedahay markaasuu ku yiri waxa weeyaan lianna baaban baab jamcuhu abwaabaa lagu jamciyaa oo taas waxay daliil u tahay alifta naab ku jirto inay waaw ka soo gadoontay wa naabu naabkine aslu jamcihi markii in la jamciya la raba anyaab aa lagu jamcina taas waxay daliil u tahay inay tahay macnaha alifta oo naab ku jirto in ya ka soo gadoontay tan oo abwaab ku jirtana waaw ay ka soo gadoontay marka sidaas awgeed yaa lagu leeyahay xarafka labaad asalkiisaa loo celina haddii in la taskhiiriya la rabo intaas wuxuu kaga baxay waxa la yidhaahdo isimkii thulaathiga ahay ficil awal aan la taskhiirinaynin xaraf awal aan la taskhiirinaynin isimkii thulaathiga ahayna qaacidada loo raaco waa soo dhaaftay an yudama awaluhu thaanigiisana la kordhigo ya dheeraadna lagu daro qaacidadaas maa yashudu minha shay xarafka oo yaa u taskiirka ka dambeeyane xarfu icraab waay uma baahna baabun buweyb haddaa tiraahda badaas haadaa buweybun wa ra-aytu buweyban wa marartu bibuweybin ama wa nadartu ilaa buwaybin aad leedahay marka mid ka dambe icraab waay marka inta wuxuu ku leeyay wfaacilun tasgiiruhu fuwaycilu ka qowlihim fi raajilin ruwayjilu wa faacilun lafdigaas faacil e markii in la yareeya la rabo fuwaycilun aa lagu tasgiirinaa ka qowlihim oo kale weeyaano fii raajilin ninkii lugeynayay ruwayjilun ay yidhaahdeen nin lugays yarow ama fi raaxilin bacda nuskaa saas qabto ka qawlihim fi raaxilin ruwayxilu ayay yidhaahdeen marka isimka hadduu thulaathi yahay fucayl a lagu tasgiiriya haddii rubaaci iyo wax ka badan ou yahayne fucaycil iyo fucayciil a lagu tasgiiriya hadda rubaaciguu ka bilaabay marka rubaaci isimka haddii ou yahay jacfar oo kale waa jacfar tiri xuruuftiisa afar xaraf waay jacfar ina taskhiirisid markaad rabtid jucayfirun aada leedahay fucaycilun fucaylkii hore ma aha zaynab haddaad in taskhiirisid aad rabtid zaynab afar xaraf waay zuyaynib yaad leedahay fucaycil aa lagu taskhiirinay rubaacigii waa kaas wa faacilun taskhiiruhu fuwaycilu ka qowlihim fii raaxilin ruwayxilu wa in tajid haddaad heshid min bacdi thaaniyihi xarafkiisa labaad midka ka dambeeyo alifan haddaad ka heshid faqlibhu alifkaas waxaad u badashaa ya u badel abadan weligaaba walaa taqif hana istaagin oo shaki haba ka qabin taquulu waxaad leedahay kam ghusayilin imise cawlba dabaxtu ama dabaxta dabaxtu aan gowracay wa kam dunayniirin imase diinaar yaray baan samaxtu bihi aan wax ku deeqay tayib marka waxaa lagu leeyahay isimkii hadduu rubaaci noqdo hadduu isimku rubaaci noqdo oo xarafkiisa saddexaadna alif ay timaado aliftaas waa la bedelaya waxaa loo bedelayaa ya baa loo bedelayaa bisarfi nadar waxay rabta ha ka timaado asalkeedii ama waaw ha ka soo jeedo ama ya ha ka soo jeedo waxay ahaataba aliftaas oo thaalidka isimka rubaaciga ka gashay ya u bedel marka maxaad leedahay kam ghusayilin dabaxtu fiiri hadda ghazaal waa afar xaraf ghazaal xarafka saddexaad alifaa ka yaalo kii hore waad goday kow zaadina waad ka hor egtay ay noqotay marka aliftii dambo oo zada ku xigtay yaa u bedel marka yaa loo bedelo waxaa imaanayso sida hadda qaacidada sidaa saas ka duwan waay xarafka hore god xarafka labaadna kordhig yaa u taskhiir la imaa khuzay ay noqotay aliftii ghazaal horteeda yaa kaloo yaa u taskiira timid yaa reeban gadaasheed alif ma dhici karto haddaa ghazaal awalka laga godo xarafka labaadna laga kor dhigo ya oo yaa u taskhiir thaalidka laga dhigo waxa weeyaan yaa reeban alifka ma diba dhici karto aliftii taagneed marka yaa loo bedelay yaa markii loo bedelay yadina yadii kalaa la dhex dhexgeliyay khusayilin kam oo waxaa weeyaan cawlyaray baan dabaxtu gowracay wa kam dunayniirin imase dinaar yarow baan samaxtu bihi aan aniga aan ogolaaday fiiri dinaar dinaar alxamdu lilah hadda xarafka dinaar xarafka afaraad yaa alif ou yimid musanifku wuxuu ku yiri asiga min bacdi thaanihi haddiiba xarafka labaad kadib kan saddexaad kan afaraad ka shanaad haddou noqdo faqlibhu yaaan yaa u bedel marka diinaar buu ahaa marka dunay markii la yidhaahdo diinaar markii ay la yidhaahdo dinaar markii la yidhaahdo inta horo diinaar da-di waa la goday nuun baa la kordhigay ya-dan horo waxaa iskale taskhiir dunay a la yiri aye naarti nuunkii oo maxaan ku iraahdaa oo thaaniga ahaa aliftii ka dambaysay ya a loo bedelay dunay niirin dunaynirin sidaasaa la yiri ayib marka wa in tajid haddaad heshid min bacdi thaaniihi xarafkiisa labaadkan ka dambeeyo iyo wixii kasii dambeeya alifan inuu yahay faqlibhu alifkaas yaan ubadan abadan weligaa walaa taqif ha istaagin taquulu waxaad leedahay kam ghusayilin imise cawlyaray baan dabaxtu gowracay wa kam dunayniirin baa imise dinaar yar baan samaxtu bihi aan saamaxay oon ogolaaday wa qul waxaa tiraa surayxiinun dhe oo lisarxaana u sugnaaday kamaa taquulu fi ljamci saad u dhihi jirtay saraaxiinu lximaa shirmadii waraabaheedii saraaxiin bimacna diaab way ayib inta wuxuu u jeedaa isim kasta oo alif iyo nuun ku dhammaado haddii uu sudaasi yahay waxay ahayd eh, maxaan ku irahda alifkeeda in la baaqi yeelo marka wuxuu ku leeyahay waqul waxaa tiraa surayxiinun dheh oo lisarxaana magaca u ah kamaa taquulu fi ljamci saad leedahay saraaxiinu lximaa marka inta waxaa laga hadlayaa isim kasta oo alifu taaniith maya alif iyo nuun aakhirkiisa ou yahay isimka oo ay alif iyo nuun u dambeeyo yaa laga hadlaya haddii isimkaas ou sudaasi haddii uu yahay waxba lagama bedelay sidiisaa lagu taskhiirinaya sida hadda noo imaan doonto zacfaraan iyo wixii lahal ah haddii uu khumaasi ku jiro alif iyo nuun isimka ay galeen hadduu khumaasi yahayne inuu maalaa yansarif yahay iyo inuu munsarif yahay la kala fiirina haddii munsarif uu yahay aliftiisa ya baa loo badela hadduu maalaa yansarif yahayna sidiisaa lagu dhaafaya marka hadda surayxiin wuxuu ka mid yahay sarxaan oo khumaasi ah oo haddana munsarif ah liannau sarxaan nakiro waaye calam ma aha marka alif iyo nuun aakhirka haaba kaga jirta hal cila ha laga hela ciladii labaado calabnimada laga waaysan yahay aliftiisii markan oo sarxaan ku jirtay ya baa loo bedelay marka sarxaan markaad ina taskhiirisa aad rabtid surayxiin dheh kamaa taquulu fi ljamci markuu ku jirayba saraaxiinu lximaa aad u sarxaan waa mufrad waa hal waraabo ama dhurway jamciisana saraaxiin weeyaan sidii jamciisa markii la jamcina aliftiisa ya loogaga bedelayay yaa markii la tasiirinayna surayxiin laleeyahay walaa tugayir fi cuthaymaan alif walaa sukayraan aladii laa yansarif walaa tugayir ha bedelin fi cuthaymaan cuthaymaan alalifa ha ka bedelin walaa sukayraanna ha ka bedelin aladii laa yansarifu isimka alifta iyo nuun ku jiraan haddii uusan nakiro ahayn sida sarxaan uu macrifo yahay ama maalaa yansarif ou yahay cuthaymaan waxa waaye haddeertaan alif iyo nuunaa ku jirto cuthaymaan waa taskiir cuthmaan cuthmaan maalaa yansarif waaye wuxuu maalaa yansarif ku yahay lilcaalamiyati wa ziyaadati alif wanuun sukayraanne wuxuu maalaa yansarif ka yahay lilwasfiya wa ziyaadati alif wanuun marka isim kasta oo alif iyo nuun ku dhamaada oo ku dhammaanayo oo maalayansarif ah aliftiisa ya loo bedeli maayo sida surayxaan oo kale surayxiin oo kale sidii aliftiisa ya loogu bedeli loo bedeli maayo sideedaa lagu baaqiyeela oo waxaad leedahay cuthaymaan iyo sukayraan cuthaymiin lama dhahay liannahu cuthaymiin haddaa tiraa waxaad ula dhaqantay sidii sarxaan oo kale walaa tugayir ha bedelin في cuthaymaan alalif ha ka badelin walaa sukayranne sukayranne aliftiisa ha badelin aladii laa yansarifu wahaakadaa waxaa midkaa lamid ah eh, oon aliftiisa ya loo bedelaynin zucayfaraan zacfaraan waa waxa oo alwaanka lagu bedelo ee factabir ku cibro qaado bihi bizucayfaraan asoodaasiyaat ugu qiyaas qaado wafqa faham maa dukira wax soo sheegay marka hadda waxaan soo dhaafnay isimka hadduu rubaaci yahay oo raaxil iyo faaris haddii uu yahay aliftiisa ya-a loo bedelaa mudlaqan hadduu khumaasi uu yahayna labaa loo kala qaada inuu maalaa insarif yahay iyo inuu yahay maxaan ku iraahdaa munsarif hadduu munsarif yahay khumaasina uu yahay aliftiisa a loo bedelaa surayxiin waa haddii uu maalayansarif yahayna sidii cutheymaan iyo aan soo niri aliftiis waa la baaqyeela haddii alifta isimka alif iyo nuun ou ku dhammaado isimkaas alif iyo nuun ku dhammaanana sudaasi ou yahay iyo subaaci wax laga bedeli maayo sidii zucayfaraan waa zacfaraan waa li xaraf markii in la tasgiiriya la rabo aliftiisa waxba laga bedeli ma sawaan maalansarif ha noqotay sa noqonin waxay ahaata muطlaqan maadaama sudaasi ay gaarto wahaakadaa sidaas waa waxaa lamid ee eh, cuthaymaan alifteeda waxaa lamid oo aydna wax laga bedelaynin zucayfaraan a lamid eh, e factabir waxaad ugu qiyaas qaadataa bihi bzucayfaraan asudaasiyaati oo dhan ugu qiyaas qaado wafqah faham maa dukira ayib wardud ilى maxduufi ma kana xudif min aslihi xataa yacuuda muntasif ka qowlihim fii shafatin shufayha washaatu in sakartahaa shuwayha waxa weeyaan warduduu celi ila almaxduufi midkii wax laga gooyey maa kaana xudifa wixii laga gooy uu celi min aslihi laga gooy xataa yacuuda muntasifan siduu ku noqdo mid dhexda kaga jiro ka qowlihim oo kale weeyaano fii shafatin faruurtii aad ku qowshay shufayhatun faruuryari washaatu haddii aad shaatadii aad taskhiirisid in sakartaha aan dhehey haddii taskhiirisid shuwayhatun waa isim waxaa jiro markii hore waxaan soo sheegnay muanath kasta oo macnawi ah oo thulaathi ah haddii in la taskhiiriya la raba ta'diyaa loo soo celina shajara haddii lagu yihah shujayratu aad leedahay haddii aad eh, baqar haddii lagu yidhaha taskhiiri buqayratun sin haddii taskhiiri sunaynatun sidaasaad u celinaysaa dayib haddii marka eh, maxaan ku idhaahdaa isimka asalkiisii laga gooyey oo waxa ka maqan taa u ma aha laakiin wax kalaa ka maqan fii wasatihi marka waxaa lagu leeyahay wixii ka maqnay usoo celi mithaal ahaan wuxuu nagu siiyey shafatin oo kale hadda waxaa laleeyahay shafatin ta'daas waxa waa taa taaniith oo isimkii ma u ahaa macnaha maadadiisi isim laba xaraf ee eh ma jira marka haddii ta'daas laga reeba shiin iyo fa isim laba xaraf ma noqdo isim mucrab ah marka waxaa laleeyahay isimkan shafatin asalkii waxbaa ka maqan abun oo kala lamid eh abun hadda fiiri isim lama xaraf ma jiro alif iyo ba kaligeed abawun akhun akhawun ay asalkeedii ahayd markii in la taskiiri la rabo qaacidadii hore aan u soo sheegno ina taskiira yaruddu alashyaa ilaa usuulihaa yaa imaanayso waxaa lagu leeyahay shafatin haddii la taskiiri rabo hadii ka maqnayd oo caynu eh, laam alkalima ahayd aan la soo celina shufayhatun liannahu waxaa kugu daliil eh jamci markii shafa la jamcina shifaah aa lagu jamcina hadaas jamaca timiday waxay daliil u tahay inay aslulkalima kamid ahayd laakiin in mufradkeedii laga gooyey markii in la taskhiiri la rabo waa loo soo celinaa shufayhatun yaa leeyahay waxaa lamid eh shaatun hadda ta'daas waa taau taaniith iska dhaaf shiin iyo alif isimka ma koobnaan karo marka waxaa laleeyahay waxaa ka maqan shaahun ama shaahatun ay asalkeeda ahaan lahayd ha baa ka maqan lidaliili jamciga waxaa leeyahay shiyaah fiiri aliftii waxaa loo bedelay ya alif dheeraadoo jamca watana waa la keenay hadeedina waa la soo celiyay shiyaah baa layidhi markii in la taskiiriya la rabane shuwayhatun yaad leedahay marka sidaas buu musanifka taskiirkii uu u yiri weliba abwaab baa ka dhiman oo hadda fasalka inoogu xigo wuxuu ka mid yahay taskiirkii abwaabtiisii mukamilad aheed uu qeyb ka yahay marka intaasuu taskiir ka sheegay axkaam badan uu taskiirka leeyahay oo asiga ay kamid tahay isim kastaoo la taskiirinayo haddii fucaycilun ama fucayciil lagu taskiirinayo xarafka oo oo yaa u taskiirka ka dambeeya in la hoos dhigaa la rabaa ilaa abwaab yaa qaacidahaan uga baxday murakab markii in la taskiiriya la rabo ama murakab isnaadi ha noqdo ama murakab idaafi ama murakab masji see lagu taskiirinaya axkaam badan baa ka maqan laakiin musanifki intaas buu hadda kaga sheegay waana fiihi lkifaaya wa in turid taskhiira اlismi اlmuxtaqar ima litahwaanin wa ima lisigar faduma mabdaahu lihadi اlxaaditha wazidhu yaaan tatabada thalitha w in turid alwaaw الاstinaaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu shardi wthani jawaabuhu jaزaؤuhu turid ficlu shardi majzuuma bin wcalaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta taصgiira mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhiri taصgiira mudaaf alsmi mudaafu ilayhi majruur w calaamatu jari kasra ظaahira almuxtaqari صifaة lilismi wa صifaة majruuri majruur w calaamatu jari kasra daahira ima xarfu tafsiil litahwaanin jaaru wa majruuru mutacaliq bturid wa ima alwaawu xarfu cadfin imada waxa weeyaan hal xuruuf cadfi may kamid tahay mase maya ee dad badana isku haysto midda hore inay xarfu cadfin kamid ahayn khilaaf lagama joogo imaada horo fa imaa nam bacdu wa imaa fidaan imaada horo xarfu cadfi ma ah midda labaad yay qole waxay ku doodayaan inay xarfu cadfin ay tahay xarfu tafsiilin iyo maxaan ku yidhaha wa cadfin baa laleeyahay laakiin sida raajixa ah imaada labaad bimacnaa ow oo kale macnaheeda haba yeeshatee laakiin min xuruufi alcadfi ka mid ma ah waxaa khayru daliilin u ah waawdii oo xuruufu xuruufulcadfi ka mid ahaa jirtay bal hiya umu xuruufi alcadfi yaa tulaasimuhu daa'iman marka waawdii iyadoo joogto imaa maxaa loogaga baahan yahay marka lisigarin waagu xarfu cadf ima xarfu tafsiil lisigarin jaaru majruuru bima tacalaqa bihi aljaaru اlmajruur aladi qablahu faduma alfaau waaqicaة fi jawaabi الshardi duma ficil amr mabniyun calى الsukuun wa inamaa futixa takhalusa min iltiqaaءi saakinayn wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta mabda'ahu yani bidaayatahu mabdaahu haddaa tiraa mabdaa wxa waaye eh, mafcuul bihi mansuub calaamaة nasbi fatxaة mqadaraة calى f litacaduri hadaad mabdaahu tirahdin mabdaahu mafcuul bihi mansuub bifatxa daahira labada maxaanaba mabdaa iyo mabdaa hadaad tiraahdo mudaafu lha mudaafu lihi mabni calى dm fi maxali eh, jarin lihaadihi allaamu xarfu jarhaa xarfu tanbiidi ismu ishaara majruuru bilaami mabniyu calى sukuuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bduma alxaadithati bayaanu lihadihi wa bayaanu اlmajruuri majruur wa calaamatu jari kasra daahira jumladan faduma mabda'ahu fi maxali jasmi jawaab shardi wzid alwaaw xarfu caطfin zid ficlu amri mabniyu cala sukuun wاlfaacilu anta wاlhaau damiir mutasil mabniyu cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi yaaan mafcuul bihi awl dhe wazidhu yadaas mafcuul bihi awl yaan mafcuul bihi thaani mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira tatabadaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxati muqadarati cala alalifi manac min duuriha tacadur walfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru hiya tacuudu ila lya thalithatan xaalu min faacili tatabada mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira taquulu ficlu wafaacilu في flsi jaar wmajruur mتacaliq btquul fulaysu khabr لmubtadaءi maxduufi taqdiru hada fulaysu yaa fatىa yaa xarfu nidaa fatىa munaada nakira maqsuuda mabniyu calى damaة mqadaraة calى اأlf manaca min duuriha tacaduru wاljumlaة hada fulaysu fi maxali naصbi maqul tquul whakada alwaaw xarfu caطfin ha xarfu tanbih kada xarfu jarin da ismu ishaara mabniyu calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiiruhu kaa'inu kulu mubtada muahar marfuuc kulu mudaaf thulaathiyi mudaafu ilayh majruur bkasra daahira ataa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى اalif litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru yacuudu ilى اthulaathi wاljumlaة min alficli wاlfaacili ataa fi maxali jarin sifaة lthulaathiyin thulaathigo ataa saasay noqonay wa in yakun alwaaw اlistinaaf in xarfu shardi yakun ficlu shardi majzuumu bin wasmu yakun damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu ilى اkalaami اsmi اlmusagari muanatha khabaru yakun mansuubu calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi ardf ficil maadi mabniyu calى الsukuun wاtaau damiir mutasil mabniyu calى fathi fi maxali rafci wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili ardaftahu fi maxali nasbi صifaة lilmuanath muanathka o ardaftahu wاljumalu wa shibhu اljumali bacda الnakiraati nucuutun ardaftahu haaan haaan xaal ardaftahu isimkaas maya ardaftahu isimkaas waxaa dibgelinaysaa haa an mafcuul thaani w mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi kama alkaafu xarfu jar maa masdariya tulxiqu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta low xarfu shardin lowda tafaasiil badan bay leedahay lakin lacalahaa taأti fi gayri mowdic hada wasf ficlu maadi mabni calى الsukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wataau damiir mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafci wاlhaau mafcuul bihi mabniyu calى dami fi maxali nasbi wاljumlatu tulxiqu ama wاljumlaة min ma almasdariya wmaa dakhalat calayhi fi taأwiili masdari majruuraة bkam bilkaaf wالtaqdiir kama ka ilxaaqika wa in yakun muanathan haduu yahay ardahtahu ha anaad gelinaysaa kamaa tulxiqu ka ilxaaqika low wasaftahu ka ilxaaqika sidaad aad taadi u gelinaysid low wasaftahu sidaas oo kale marka ka ilxaaqika yaa waxay noqonay ilxaaqdaas majruur bilkaaf ayay noqonaysaa ayib fasagir naara calaa nuweyra kamaa taquulu naaruhu muniira fasagir wa in yakun muanathan ardaftahu ardaftahu jumladaas waljumlatu min alficli w ardaftahu fi maxali jazmin jawaab sharطi wa in yakun yakunti ficlu shari waa jawaabtin ardaftahu jumladaas fasair alfaau listinaaf sair ficl amr mabni cala sukuun kusira litahalus min iltiqaaءi saakinayn walfaacilu damiir mustatim wujuba taqdiru anta annaara mafcuul bihi mansuub bifatxa daahira calaa nuweyratin jaar wamajruur mutacaliq bisagir kamaa taquulu alkaafu xarfu jarin maa masdariya taquulu ficlu wafaacilu wاljumlaة min alficli wاlfaacili majruuraة bilkaafi yani aljumlaة min ma wmaa daklat caleyh fi taأwiili masdari majruuraة bاlkaaf wالtaqdiiru kamaa taquulu ay ka qawlika ka qawlika marka jaari majruur noqonay naaru mubtada marfuuc bdama daahira naaru mudaafu lha mudaaf ilayhi mabniyun calى dami fi maxali jarin muniiraة khabr mubtada marfuuc bdama daahira wاljumlaة min almubtada wاlkhabri fi maxali nasbi maqulu taquulu wsgir baaba faqul buweybun wasgir اlbaaba iyo sagir naara isku craab waay faqul alfaa xarfu caطfin qul ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu anta buwaybu buwaybun ay ahayd shicirka unbaa buwaybu loo yiri khabru limubtadain maxduufin taqdiiru hada buwaybu hada waa mubtada buwayb waa khabr wاljumlaة buwaybu fi maxali nasbi maqulu taqul wالnaabu alwaawu xarfu caطfi annaabu mubtada marfuuc bdama daahira in sakartahu in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu shardi wاthaani jawaabuhu jazaؤuhu sakar ficl maadi mabniyu calى الsukun litisaali bdamiir rafci mutaxarik wataau faacil mabniyu calى dami fi maxali rafcin wlhaau mafcuul bihi mabniyu calى dami fi maxali nasbin sakar marka waxa waa ficil maadi fi maxali jasmin ficlu shardi wanaaba in sakartahu nuwaybun nuwaybun wannaabu in sakartahu nuyaybun nuyaybun khabaru linnaabi marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih fiiri markaas wanaabu naabkii in sakartahu hadaad taskhiirisid nuyaybun weeyaan khabarki meesha suu dhaca jawaabti aaw markaan in ficli shardiaan ihi sakarna waa ficlu shardi in waa ismu shardinaan ihi in waa xarfu shardin baan ihi sakartana waa ficlu shardi jawaabti aaw faqul ah meesha ugu jirta wannaabu in sakartahu faqul nuyeybun saasay asalkeedii ahayd marka haddii mubtadihii khabarkiisi iyo ficlu shardi jawaabtiisa ay kulmaan waxa weeyaan kii horeeyaa jawaabta la siinay kii horeeyo yaa jawaabta la siinay hadda mubtadihi iyo ficlu shardiga yaa horeeyo mubtadihi yaa horeeyo khabara loogaga dhigay waxdif waxdif lada shardi jawaaba ma maxay ahayd mubtadihii iyo khabarkii hadday kulmaan waa kan ibn yamaalig wuxuu uri wain tawaalayaa waqablu duu khabr fasharda rajix mطlaqa bilaa xadar macnaha waxa weeyaan haddii mubtada iyo shardi ay xariirsadaan jawaabta yaa la siina waxdif jawaaba maa akharta fahwa multazam midka dambe labadoodu jawaabtiisaa la goynaa hadda waxaa weeyaan jawaabu ficlu shardi iyo mubtadaa xariirsaday midka dambo jawaabtiisaa la goynaa oo ficlu shardiga ah markaasaa jawaabtii nuweybunta khabaraa looga dhigaya haddii faqul nuyeybun la dhihi lahaa faqul nuyeybun waxay noqoned jawaabu shardi markaasaa la dhihi lahay wاljumlaة min ficli shardi wa jawaabihi fi maxali rafcin khabr mubtada awl saasaa la dhihi lahay khabr mubtada la dhihi lahay لأna baaba jamcuhu abwaabu wاnnaabu aslu jamcihi anyaabu لأna allaamu xarfu jarin ana xarfu towkiidi wa nasbin تنصب الاسم وترفع الخبر bاbا اسم أna maنصوب cلاamaة نسبه فتحة ظاaهرة jamcu mubtada marfuuc bidama daahira jamcu mudaafu lhaa mudaafu ley mabni cala dami fi maxali jarin abwaabun khabaru lilmubtada'i jamcigay khabar u tahay marfuuc calaamatu rafci dama daahira waljumlatu min almubtada'i walkhabari jamcuhu abwaab fi maxali rafcin khabaru ana wa ana wamaa dakhalat calayhi fi ta'wiili masdarin majruurun bilaam wالtaqdiir likowni albaabi likowni jamci اlbaabi baabun haddii ina iyo wamaa dakhalat hadday tahay shay mushtaqal hadduusan gelin ee jaamid ou gala kowna la keena marka likowni jamci lbaabi baaban abwaab ou yahay alaleeya likownida marka laamti waxay jaraysaa kownidaasay jaraysaa ayib wاnaabu aslu jamcihi anyaabu alwaawu xarfu caطfin annaabu mubtada marfuucu bاlاbtidaa wa huwa marfuuc bdama daahira aslu jamcihi aslu mubtada thaani marfuuc bdama daahira aslu mudaaf jamci mudaafu ilay majruur bkasra daahira jamci mudaaf laa mudaaf ilay mabniu cala kasri fi maxali jarin anyaabun khabru lilmubtada thaani marfuucu calaamatu rafci dama daahira wاljumlaة min almubtada'i thaani wa khabarihi fi maxali rafcin khabr mubtada alawal waraabitu baynahumaa damiirka oo jamcihi ku jira ayaa waxa u laabanaya naabki w faacilu tasiiruhu fuwaycilu ka qowlihim fi raajilin ruwayjilu wa faacilu faacil tasiiruhu fuwaycilu alwaaw اlistinaa faacilu mubtada marfuucu biاlibtidaa taskiiruhu mubtada thaani marfuuc calaamatu rafci dama daahira taskiiru mudaafu laha mudaafu ilayhi fuwaycilu khabaru limubtada'i thaani wاljumlaة min almubtada'i thaani wa khabarihi fi maxali rafcin khabaru mubtada alawal wاraabidu baynahumaa aldamiir aladi fi taskiiruhu ka qowlihim khabaru limubtadain maxduufin jaaru majruur oo khabar ah mubtadahoodana daalika uu yahay fii raajil mutacaliqu biqowlihim ruwayjilun khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru hada ruwayjilun haadaa ruwayjilun mubtada iyo khabr fii maxali nasbin maqul qowlihim wain tajid min bacdi thaanihi alif faqlibhu yaaan abada walaa taqif wain alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazimu tajid ficlu shardi majzuumu bin wacalaamatu jismihi sukuun والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت من بعد جار ومجرور متعلق بتجد بعد مضاف ثاني مضاف ليه مجرور بkسرة مقدرة على الياء للثقل ثاني مضاaف الياء مضاaف ليه h مضاaف ليه مبني الكسر في محل جر ألفا مفعول تجد منصوب علامة نسب فتحة ظاهرة وإنما حذفت الألف لأجل القافية فاقلب الفاء واقعة في جواب الشرط اقلب فعل أمر wاlfaacilu anta wاlhaau fi maxali nasbi mafcuulu bihi yaaan mafcuul thaani mansuub abada dharfu الzamaan mansuub calى dharfiya wاljumlaةu faqlibhu fi maxali jasmi jawaab shardi walaa taqif alwaawu xarfu caطfi laa naahiyaة taqif ficlu mudaaricu majzuum bilaa naahiya wa calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu anta icraabta adigaa lagaa rabaa inaad dhamaystirata hadda beytka hadda wa in tajid waa beytkii laba boqol iyo kontonaad kitaabka marka awaakhir uu ku dhow yahay icraabta waa iska mukarar bay noqonaysaa marka ayib taquulu ficlu wa faacil kam gusayilin dabaxtu kam gusayilin yani cawl badnaa dabaxtu aan kamti marka maxay tahay kam khabariya kam waxaa weeyaan waa khabariya mabniyatu cala الsukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam kam mudaafu guzayilin mudaafu ilayhi majruur dabaxtu ficlu wa faacil mafcuulkeedana kam waay wa kam danayniirin samaxtu aydana waa lcraab kamtaas waxaa weeyaan icraab محدد mala hadba jumlada ka dambeysa waxay tahay hadda dabaxtu ficli faacil فعل mutacadiha ka dambeeya ficilka mutacadiga muxuu u baahan yahay mafcuul kamti mafcuula looga dhigaya hadduu laasim ahaan lahay kamti mubtadaa laga dhigi lahay jumlada looga khabri lahay wahaakada samaxtu kam dunayniirin kamti waxaa wa fi ka mdaaf dunayniiri mdaaf ilayhi bihi jaar majruu mutacaliq bima bacdahu samaxtu ficil wa faacil mafcuulkeedina kam weeyaan wa qul surayxiinu lisarxana kamaa taquulu fi ljamci saraaxiinu اlximaa ayib wa qul ficlu wa faacilu qul waa ficil amar faacilkiisina anta surayxiinu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru haada haada waa mubtada surayxinuna waa khabarkiisi marfuuc calaamatu rafci dama daahira lisarxaana lisarxaanin in la yidhaah ahayd oo maalaa yansarif inuu noqdo hadda matniga aniga ii yaallo lisarxaana ay igu taalo waqul surayxiinun lisarxaanin kamaa taquulu fi ljamci saraaxiinu lximaa qaacida ahaan lisarxaanin in la yidhaahdo marka allaamu xarfu jar sarxaanin ismun majruuru bilaam wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi aakhirihi aljaaru majruur sifat lisurayxiin kama alkaafu xarfu tashbiih ma masdariya taqulu ficlu wa faacilu fi ljamci jaaru majruur mutacaliqu bitaqulu waاljumlaة min alficli wاlfaacili taqulu majruuraة bاlkaafi liana ma masdariyaa gashay ama ma wmaa daklat calayhi min alficli wاlfaacili fi tawiili masdari majruur bاlkaaf wالtaqdiir ka qowlika fi ljamci ka qowlika jaaru majruuray noqonaysa saraaxiinu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru haaulaai haaulaai liannahu saraaxiin jamacay tahay haadaa ma dhihi karaysid haaulaai markaa haa xarfu tanbiih ulaai mubtada mabniyun cala alkasri fi maxali rafcin waa mubtada saraaxiinu khabar marfuucu calaamatu rafci dama daahira saraaxiinu mudaaf alximaa mudaafun ilayh majruur bkasra mqadara calى alif litacaduri jumladan haaulaai saraaxiinu fi maxali nasbin maqulu taqulu walaa tugayir alwaaw listinaaf laanaa hiya tugayir ficlu mudaaricu majzum bilaanaa hiya wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatin wujuba taqdiru anta fi cuthaymaana fi xarfu jar cuthaymaana majruuru bfi w calaamatu jarihi اlfatxatu niyaabata can اlkasra lannahu ism llah yansarif wاlmaanicu lahu min aلsarfi alcalamiyatu wa ziyadat alif wanuun alalifa mafcuulu bihi litugayir mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira walaa sukayraana alwaawu xarfu cadfin laa naafiyatu mulgaatu laa camala lahaa sukayraana macطuufaة calى cuthaymaana wاlmacطuufu clى اmajruuri majruur w calaamatu jarihi اfatxa niyaabata can kasri anahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi almaanicu lahu min asarfi alwasfiyaةu wa ziyadat alf wanuun aladii صifaة lisukayraana mabniyu calى الsukuuni fi maxali jarin laa yansarifu laa naafiyaة mulgaat laa camala laha yansarifu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اladii w jumlaة yansarifu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul whaakada jaaru wmajruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiru kaa'inu zucayfaraanu mubtada muahar haakada in badanaan soo craabna faاctabir alfaau lilistinaaf ictabir ficil amr mabni calى الsukuun faاctabir waxa weyaan ficil amr bihi jaaru wmajruur mutacaliq bاctabir السداسياaت مفعول به منصوب وعلاaمة نسبه الكسر نياaبة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم وفقه الواو xرف عطف افقه فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نسب مفعول به افقه ifqahdaas damiirha umalaynin faquha yafqahu ifqah ficilkay ka mid tahay dukira ficlu maadi mabniyu lilmajhuul wa huwa mabniyun cala alfatxi wa naaibu alfaacili damiiru mustatun jawaazan taqdiruhu yacuudu ilaa ma waljumlatu min alficli wa naaibi alfaacili dukira laa maxala laha min alcraab liannaha silatu lmawsuul wardud ila almaxduufi ma kaana xudif min aslihi xataa yacuuda muntasif wardud alwaaw istinaaf urdud ficil amar mabni cala asukuun walfaacilu anta ilى اlmaxduufi jaaru wmajruur mutacaliq burdud maa ismu mawsuul bmacna اladii mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi mafcuul bihi urdud bay mafcuulu tahay kaana ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wasmu kaana damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilaa ma xudifa ficlu maadi mabniyu lmajhuuli wahuwa mabniyun cala اfatxi w naaib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilaa ma wاljumlaة min alficli wa naaib اlfaacil xudifa fi maxali nasbi khabaru kaana wاljumlaة min kaana wasmiha wa khabariha laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul min asli jaaru wa majruur asli mudaaf wlhaa mudaafu ileyh mabni cala kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur min aslihi mutacaliq bxudifa xataa xarfu gaayati wa jarin yacuuda ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda xataa wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wahwa caada wahwa min akhawaati kaana caada iyo asbaxa iyo afcaasha aan la tirinay kumid tahay saddex iyo tobanaan laga tiriyaa laakiin caada iyadana way ka mid tahay caada wuxuu macnaha noqday muntasifan marka wasmu yacuudu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu yacuudu ila ila اlismi aladii sugira minhu aw xataa yacuuda ay اlism aladii xudifa minhu muntasif muntasifan khabru yacuudu mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli min caada wاljumlaة min yacuud wasmiha wa khabariha fi taأwiili masdari majruur bxataa xataa waad ogtihiin waa laysku khilaafsan yahay hal xataa min xuruufi اljari binafsiha am anaha tansib اlficl aladii bacdaha ban mudmara labadaas waa laba qowl wa qowlka basriyiinta waxay kamid tahay xataa wax ma jirte eh, wax ma nasbisee an bay wax ku nasbisaa hadday marka an wax nasbiso gadaasheed xataadi xaraf jaar ay noqonaysa marka maxay noqonay xataa ilaa bimacnaa ilaa oo marka maxay noqon lahayd wardud wcili ila lmaxduufi maa shay wcili qad xudifa minhu laga xadfay min aslihi ilaa an yacuuda marka saasuu noqona xataadi ilaa an yacuud ilaa cawdati dalika alxaraf marka xataadi waxay noqotay xarfu jar wاljumlaة an wmaa daklat calayh fi taأwiili masdari majruur bxataa wالtaqdiir ilىa cawdatihi fi اlwasط oo kale saas waay ka qowlihim khabru lmubtadain maxduufin taqdiiru wadalika ka qowlihim fii shafatin jaar wmajruur mutacaliq bqowlihim shufayhatun khabru limubtadain maxduufin taqdiiru hadihi shufayhatun shufayhatun khabr mubtada marfuuc bidama daahira wshaatu in sakartahaa shuwayha wshaatu alwaaw lilistinaaf ashaatu mubtada marfuuc bidama daahira in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayni sakr ficil maadi mabniun cala sukuuni fi maxali jazmin ficlu shardi wataau damiir mutasil mabniun cala fathi fi maxali rafin faacil haa mafcuul bihi mabni calى sukuni fi maxali nasbin ayib shuwayhatun khabaru lilmubtada'i washaatu shaatidii in sakartaa shuwayhatun khabar mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira marka waxaa lagu leeyahay khabaru lmubtada'i sada masada jawaab shardi oo asalkii waxay ahayd washaatu in sakartahaa faqul shuwayha saasay ahaan lahayd wallahu aclam sala allahu wasalama calى nabiyina mxamedi w aalihi w saxbihi ajmaciin